yidhi tabaaraka wa tacaala yuhabbit allahu aladiina aamanuu bilqowli alhaabiti fi lxayaati اddunya wa fi alaakhira yuhabbitu wuu sugaa allahu alle aladiina kuwa aamanuu rumeeyey bilqowli buu ku sugaa hadalka athaabiti ee sugan fi lxayaati اddunyaa adduunyada dhexdeeda wa fi laakhirati aakhira dhexdeedana wuu ku sugaa wayudilu allahu alla wuxuu lumiyaa aldaalimiina wayafcalu wuxuuna sameeyaa maa yashaau wuxuu doono iyo wamaa warada wixii soo arooray tafsiiruhu uu soo arooray caninebiy nebiga uu ka soo arooray sal alla alay waslam wixii aayaddaa kusu yimid oo tafsiirka nebigaa sal alla alay wasalam iyadana way rumaynayaan masaladan waxa uu ka hadlayaa imaamku imtixaanka ruuxu ku marayo qabriga masaladii ka horraysay wuxuu ka hadlayay cadaabka qabriga tanina waxay ku saabsan tahay imtixaanka iyo su-aalaha ruuxa lagu weydiinaya qabriga dhexdiisa oo ay weydiinayaan laba malag oo magacooda la kala yidhaahdo munkar iyo nakiir su-aalahana way rumaynayaan malaa'igtaas muhiimaddaas qabanaysana sidaasay u rumaynayaan wuxuu yidhi waa sidaasina waa sida xadiidku ku asaxay oo nebiga kaga asaxay salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyadoo lala qabo weliba aayadda qur-aanka iyo tafsiirkii nebigu ku fasiray sal lla alay slam oo iyaguna kutusaya ee muujinaysa aayaddu inay jirto imtixaanka iyo su-aalaha qabrigu waa laba mas'alo mas'alada hore oo ku saabsan qabriga inay su-aali ka jirto axaadiis fara badan baa ku soo aroortay oo uu ka mid yahay xadiidka uu aayadda nebigu ku fasiray sal alla alay wasalam yuhabbit allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabit alla wuxuu sugaa dadka mu'miniintaa wuxuu ku sugaa hadalkii sugnaa hadalkaas sugan waa tawxiidka hadalkii sugnaa ayuu ilaahay mu'miniinta ku sugaa goormaa lagu sugaa fi lxayaati dunyaa adduunyada nolosheeda dhexdeeda wa fil aakhirati aakharana waa lagu sugaa fi lxayaati dunyaa marka adduunka intuu nool yahay ayaa towxiidka lagu sugaa oo kama inxiraafo waa ku khaatumaystaa laakiin aakharana waa lagu sugayaa maxaa laga wadaa qabrigana su-aashiisa waa lagu sugayaa oo marka su-aasha la weydiiyo si fiican buu uga jawaabaya sidaasaa laga wadaa tahbiituhu bilqowli athaabiti fi alaakhira macnahaasaa laga wadaa nebigaa fasiray sal alla alay wasalam oo wamaa warada tafsiiruhu can ilnabiy sal alla alay waslam wuxuu ka wadaa xadiidka bukhaari iyo muslim ay soo saareen min xadii min xadiidi bara ibni caazib rasuulku wuxu uhi sal lla lay wasalam idaa almuslimu ida su'ila fi lqabri yashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu ullah muslimka markii qabriga dhexdiisa lagu weydiiyo su'aal la weydiiyo wuxuu qirayaa an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu ullah cid xaq lagu caabuday inaysan jirin alla mooye muxamedna uu yahay kii alla soo dirsaday arrintaasuu qirayaa markii qabriga lagu weydiiyo fadalika kaasina qowluhu waa alla odhahdiisa wa taana macnahaasna aayaddanaa sheegayso yuhabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati اddunya wa fi اlaakhira marka fi laakhira waxaa laga wadaa bimacnaa su'aalu lqabri waay ama fitnatu lqabri waay saasuu nebigu ku fasiray sal ly slam oo su'aalaha lagu weydiinayo ayuu ka jawaabaya way maanaa si fiican uga jawaabaya ayb aayaddaasi marka macnahaasay kutusaysaa tafsiirkaana nebigaa ku fasiray sal lla alay waslam in su-aasha qabriga laga wado yani waxa weeyaan aayaddaas macnaha laga wado inuu sidaas yahay axaadiis kaleoo fara badan baa kusoo aroortay fitnada qabriga iyo su-aalihiisa axaadiis badan baa kusoo aroortay oo nebiga ka sugan sal lla alay waslam oo in addoonka la weydiinayo maa diinuka man rabbuka maa diinuka yani maada tacrif can hada arajul maa cilmuka bihada su-aalaha in la weydiinaya macnaa yaani yaa rabbi kuu ahaa yaad caabudi jirtay muxuu ahaayey maxaa diin kuu ahaa ood raacsanayd mabda diintaadu maxay ahayd yaa ninkan maxaad ka taqaanaa rasuulkaa laga wada sal alla alay waslam intaa markuu ka jawaabo ba waxaa la leeyahay maa cilmuka bi hada yacani garashadaadiiyo aqoontaada arrinka aada garatay seed ku garatay xageed ka garatay waa markaasu wuxuu leeyahay kitaabkaan akhriyey qur-aankan ka arkay wahaakada su-aalahaasaa marka imtixaanka yaalla kaa isagaba mu'minka marka su-aalahaasi markii la weydiiyo si saaniya oo deggan buu uga jawaabaya rabbi allah waa tawxiidkii nebigana diiniya alislaam buu leeyahay diintana ninkan ma taqaanaa waa rasuulkanagii naloo soo diroon rumaynay Eh, waxaa la leeyahay cilmuka wuxuu leeyahay qur-aankaan akhriyey wahaakada markaasaa la leeyahay eh, raaxayso oo nasaa la leeyahay qabrigaa loo waasicinaya oo loo iftiiminaya dariishad baa looga furayaa jannada halkaasaa la leeyahay marka iska seexo sida ninka arooskaa u seexdoo kale namka nawmi alcaruus baa la leeyahay iska seexo iska nasaa la leeyahay ayib markaasuu meeshaa wuxuu ka daawanayaa isagoo jan qabriga dhexdiisaba ku barwaaqaysan iyo wuxuu arkayaa haddana barwaaqada midda ka weyn ee jannada u taala markaasuu leeyahay rabbi aqim isaaca rabbi aqim isaaca ilaahu qiyaamada istaaji ilaahu qiyaamada soo dadeji buu leeyahay wuxuu rabaa inuu barwaaqadaas u tago amaa munaafiqa iyo gaalka iyo ruuxa diinlaawaha isaga su-aalaha markii la weydiiyo afkuu kala qaadaya wuxuu leeyahaa laa adrii samictu annaasa yaquuluuna faqultu ah, mar rabbuka wuxuu leeyahay dadkan baan maqlay iyo wax sheesheegahaya oo le waan iska yidhi ma garanayo diintaada ma garanayo yaani waxa weeyaan nin ninkan maxaad ka taqaanaa ma garan dadka kama yaqaan nebi maxamed sal lla alay waslam markaasaa waxaa la leeyahay laa darayta walaa talayta waxna ha ogaan waxna ha akhriin baa la dhihi markaasaa la tumaya madaxii meel walbaa laga garaacaya qabrigaa lagu celiidhaya meeshaa lagu tumayaa naartana dariishad baa looga furaya saasaa lagu ciqaabaya marka cuquubada marka la marinayo ama abaalka la siinayo waxay ka dhalanaysaa imtixaankaas iyo su-aalahaas la weydiinayo kolba suu uga jawaabo jawaabtuna waxay ku xidhan tahay hadduu ilaahay ku sugo oo ku waafajiyo unbaad ka jawaabi haddaan ilaahay ku waafajinin oon lagu sugin kama jawaabi karta leanna maqaamka wuxuu yahay maqaam fazac iyo argagax ku beeran yahay yani waa lagu argagixin oo waa lagaa nixin oo waa lagu cabsiin oo waa lagu cagajuglayn oo meeshu meelaa taqaano maaha oo waa meel xaaladdu xaalad caadiya maaha marka haddaan ilaahay tabaaraka wa tacaala carabkaaga uusan su-aasha ku sugin iskama keeni karta adugu saas daraaddeed baa rabbi wuxuu cabiray yuhabbit allahu aladiina aamanu tahbiit waay nebiguna sal lla lay slam waa ka yidhi qabriga markuu aasay isalu llaha lahu tahbiit fainahu al'aana yus'al ilaahay u weydiiya inuu sugo xaddaa la weydiinaya bu nabir sal lay slam hadday su-aashu ku socota saas wey macanaa marka dad baa jira cadaabulqabriga waxaan dhihi lahaa imtixaanka qabriga ka badbaadaya oo iyaga aan su-aalaba lala yeelanayn waxaa ka mid a ruuxa shahiidka ee jidka ilaahay lagu dilay kafaa bibaariqati sayfi fitna imtixaan waxaa ugu filan inuu seefta dhalaalkeeda iyo madaafiicda yacni waxa weeye iyo xabadda qaaca ka kacaya inuu u adkaystay intaasaa fidno ugu filan intaa ka badan imtixaan usii laaban maba jiraba marka yacni waxa weeyaan dad noocaasa waxaa jira ilaahay uu su-aalaha iyagaaba aan imtixaankaba la marinayninba laakiin ibni aadanka badankii waa marayaan natiijaduna saasay noqonaysaa manaa macnahaasuu marka tilmaamaya masale waa middaa oo iyadu qur-aankuna waa sheegay axaadiista nebiguna sal lla lay slam in oo ka mid ah tilmaamay masalada labaadi waxa weeye malaa'igta su-aalaha ruuxa qabriga ku weydiinaysa dadka ee munkar iyo nakiir in la yidhaahdo oo labadaa magac ay leeyihiin ayadana xadiis baa ku yimid xadiidka tirmidi ibni xibbaan baa soo saaray bayhaqi kadalika ibn abi caasim fi sunna ajuri fi shariica ibn abi dunya fi kitaabi اlqubuur isaguna ku keenay abu hurayra laga warinaya wuxuu leeyahy nebigu sal lla lay slam idaa qubira almayitu aw axadukum meyidka markii la aaso ama midkiin ataahu malakaani aswadaani azraqaan laba malag oo madmadow oo muxuu ahaaye buluu'a baa u imaanaya yuqaalu liaxadihima munkar almunkar walaakharu nakiir labada malag ee u imaanaya mid munkar baa la yidhahda midna nakiir baa la dhahaa ayib xadiidkaasaa magacooda sheegay xadiidkaasi sixadiisaa laysku haystaa marka ma sugan yahay xadiidka magacooda sheegay inay malaa'ig imaanayso imtixaankana qaadayso iyada hadalkama joogo laakiin malaa'igtaa magacyadooda munkar iyo nakiir in la yidhaahdo halkaa xadiid baa sheegay oo ku yimid xadiidkaana xadiid alimaam abu hurayra alimaamu tirmidi bandhila wuxuu leeyahay xadiidu abi hurayra xadiidun xasanun hariib sheekh albanina fi silsila saxiixa wuxuu leeyahay isnaaduhu jayid xadiidka sanadkiisu waa jayid buu leeyahay adiga waxa weeye xasan buu xadiidku noqon sidaas daraaddeed way sugan tahay labada magac munkar iyo nakiir arrintaasina waxay radinaysaa bacdu alculamaa ama mucaasiriinta qaarkood oo inkiray oo yidhi munkar iyo nakiir wax la yidhahdo ma jiro labada magac bay inkireen marka xadiiskaasi hadduu sugnaado sidaana xasan ku noqdo labada magacna waa sugnaanaya ayib muhiimaddase laguma doodsana imtixaanka qabrigana laguma doodsana malaa'ig inay imtixaankaa qaadaysana hadal kama joogo laakiin malaa'igta magaxyadooda oo xadiiskaasi ku yimid ayaa qaarkood ka doodayaan xadiiskaasi ayaana sheegaya manaa wa yu'minuuna waxay rumaynayaan bimas'alati munkarin malagga munkar la yidhahdo suaashiisa aashiisa wa nakiirin iyo malagga nakiir la yidhahdo su rumaynayaan oo dadka ay weydiinayaan su-aashay dadka weydiinaya imtixaankay ka qaadayaan calaa maa habata sida sugnaatay bihi isaga alkhabaru khabarku uu ku sugnaaday calaa maa habata bihi alkhabar sida khabarkiiyo xadiidku ku sugnaaday can illahi uu kaga sugnaaday sal alla lay wasalam maca qowlihi lala qabo tacaala kurahay iyadoo markii lagu daro haddana odhaahda uu alla yidhi oo aayaddan lagu daro waay xadiiskan sugnaaday iyo aayaddanna ku dar yuhabbitu allahu alla wuxuu sugaa alladiina kuwii aamanuu rumeeyey bilqowli hadalkiibuu ku sugaa alhaabiti ee sugnaa hadalka sugan waa tawxiidka leanna waa midka ilahay uu ka cabiray tabaaraka wa tacaala muxuu ahaayey muxuu ahay sida geed a geed yacani xididadiisu aada u dheer yihiin oo dhulyaani aada ugu jira dhulka ku jira laamihiisuna kor u baxeen waa ka ilahay ka cabira tabarak wataala waa tawxiidka waay marka alqawl althaabit waalkalima althaabita waa kalimatu tawxiid allah tabaaraka wa taasuu marka ku sugayaa ruuxa goormaa lagu sugayaa fi lxayaati اddunyaa intuu nool yahay waxaa laga ilaalinayaa inuu inxiraafo towxiidka ka tago gaalnimo oo aado yacani diintaa lagu sugaya tawxiidkaa lagu sugaya wa fi laakhirati aakhara dhexdeedana alla waa ku sugayaayo qabriga su-aalihiisa marka la joogana kelimadaa inuu qiro oo si fiican uga jawaabo ayaa ilaahay ku sugayaa tabaaraka wa tacala wayudilu allahu alla wuxuu lumiyaa aldaalimiina adduunkana tawxiidku ka lumiyaa aakharana qabriga markay tagaanna in kelimada ay haleelaan baa laga lumiyaa ayib bilqowli athaabiti wayudilu llahu alla wuxuu lumiyaa aldaalimiina ayuu lumiyaa wayafcalu llahu alla wuxuu falaa maa yashaau wuxuu doono siduu doonuu yeelaa cidduu doonana wuu sugaa ciduu doonana waa lumiyaa lama weydiiyo wamaa waradana way rumeeyaan wixii soo arooray maca maa warada tafsiiruhu fasiriddiisu wixii uu soo arooray cannabiy caninabi nebigu uu ka soo arooray sal lla lay slam aayaddaa tafsiirka uu nebigu fasiray oo xadiidkii bara ibni caazibin sheegaynay ee nebigu ur sal lay alay slam addoonka marka qabriga lagu weydiiyo wuxuu qirayaa shahaadata an laa ilaaha ila allah wa anna moxamedan rasuulu llah waana aayaddaasi macnaha ay sheegaysa saasuu nebigu ku fasiray sal lla lay slam ayib wayarawna waxay arkayaan mu'miniintu tarka alkhusuumaati yarawna waxay arkayaan oy rumaysan yihiin way oy ictiqaadsan yihiin dadka ahlulxadiidka ama ahlu sunnuhii waxay arkaan tarka alkhusuumaati doodaha in laga tago waalmiraa'i iyo muranka fi lqur'aani qur'aanka dhexdiisa lagu murmoo lagu doodo lagu doodo wa hayrihi iyo qur-aanka kayrkiiba muranka iyo doodda qur-aanka in lagu doodo ama qur-aanka waxaan ahayn lagu doodo oo la murmo arrinkaa in laga tagana ahlu sunnuhu way arkaan liqowlihi tacaala odhaahda uu alla yidhi darteed maa yujaadilu ma doodo fii aayaati illaahi ilaahay aayadihiisa dhexdooda kuma doodo ila aladiina kuwii mooyee kafaruu gaaloobay kuwa kufriyey baa ilaahay aayadihiisa ka dooda oo ku dooda yacnii wuxuu ka wadaa yujaadilu waxaa dooda fiihaa aayaadka dhexdooda takdiiban beenin bihaa iyada uu beeninayo darteed aa saasaa laga wadaa wallahu aclam ilaahay baa xaqiiqada garan laakiin waxaa laga wadaa buu leeyahay ujeeddadu tahay dadka doodaya aayaadka ilaahay ka doodaya iyagoo beeninaya oo diidan oo inkirsan sidaa hadduu ruuxu dood uga keeno waa gaal waana macnaha aayadda laga wado maa yujaadilu fii aayaati illaahi ila aladiina kafaruu ruux kaafiroon diin lahayn baa aayadaha iyo macnahay ku tusayaan iyo waxay xambaarsan yihiin dood ka keena saas way macnaha marka dooddaasi xaqa laga doodayo isagoo la inkirsan yahay aayaddu taasay ka hadlaysa laakiin guud ahaanba ahlu sunnaha iyo ahlulxadiidku waxay dhibsadeen oo ay ay muxuu aynan ay diideen waxa weeye waa doodoo dhanba dooda iyadoo dhanba allahuma dood dawaabideedii sharciga ahayd wadata mooye ama doodaha kale ee iska macno la-aanta faa'iidadu ka soo baxaynin iska qajajacda ah aadaabteedii aan wadanin nusuusta la ysla dhacayo kan aayad soo qaadayo kanna aayad ku dhufanayo xadiista laysku garaacayo taa iyada ah ahlu sunnuhu yacni waxa weeyaan ma aynan arki jirin bimacnaa wayn maynan yani waxay u arki jireen ina inay khaldan tahay inay khaldan tahay buu arki jireen saas way macnaa xadiista nebiga sal lla alay waslam iyo qur-aanka laftiisa ayaa kutusaya oo yani waxa weeyaan aadaab buu u sheegay walaa tujaadiluu ahla alkitaabi ila bilatii hi axsan haddii nafci laga sugayo dooda oo muranka diineed ee la murmayo in faa'iide laga gaadhayo la ictiqaadsan yahay aadaabtii iyo shuruudii shareecadana la marayo oo bilatii hiya axsan ah markaa dhib ma leh cidda aada la doodayso markaa ama gaal ha noqdo ama muslim ha noqdo masaladaad kala doodaysa ama asal ha noqoto ama mas'alo min masaa'il alaxkaam walijtihaad ha noqoto dhib ma leh haddii aadaabteediina ay wadato markaana loo baahan yahay lagana rajaynayo inay faa'iido keenayso natiijo laga gaadhayo ama haddayna aadaabteedii wadanin maya haddaan laga rajaynaynin inay midho keenayso maya markaasi waxa weeyaan waa yacani khusuumo oo caqiim ah waay yacani waa dood markaa madhalays ah oo faa'iida la'aan ah waxba kama soo baxaya dhib waxaanan kama imaanay ayib saas daraaddeed buu inta badan qur-aanku doodaha iyo khusuumaadka iyo muranka u fogeeyaa yacani waxa weye munaasaxada iyo niqaashka haadiga iyo dhaafsiga qur-aanku dadka wuu baraa isagaa dadka bara sida yacni waxa weeyaan loo wada hadlo sida loo xiwaartamo sida muxuu ahaay baatilka yacni loo naqdiyo markaad fiiriso qur-aanka ambiyadii ilaahay soo diray iyo aqwaamtoodii sida ay u doodayaan su-aalaha laysu dhaafsanayo dulqaadka ay rusushu muujinayso hadalkoodu siduu u hufan yahay u edabsan yahay xataa iyadoo cidda ka horjeedday la doodaysa ay gaalo mujrimiinay fircoon iyo la mid a yihiin fircoon iyo wax la mid a ah iyagoo yihiin suuratu muxuu ahay suuratu shucaraa bilowgeeda qisada nabiyullaahi muusa calayhi salaam markay bilaabanayso yacni xiwaarka iyo dooda ay isdhaafsanayaan nebi muuse iyo fircoon u fiirsa nin mujrim ah oo kakan oo khariban oo hadalkiisao dhan u wada yahay hadal dalab lahoo wada qoonsila wey nebiyullaahi muusana calayhi salaam kamaba danqanayaba dan leh tiisuu iska wataa mabdi'iisuu qeexaya fircoon kolba meel madaxaa ku dhufto kol ha hanjabo kol ha caytamo kolba meel madaxaa ku dhufto laakiin nebi muuse dankama leh ah, lama ficil lama lama wixiisa lama wada lakin wixiisuu iska wata tiisuu qeexanaya dooda noocaasa kale marka xiwaartanka edabsan qur-aanku dadku baraa laakiin dooda qajijacdaheen macna la'aanta ee aadaab la'aanta een faa'iidada lahayn taa way midda qur-aanku diidan yahay xadiista nabigana kutume sal lla alay wasalam ee rasuulku leh sal lla alay wasalam waxaan u ballan qaadayaa guri jannada dhexdeeda ku yaalla liman taraka almiraa'a walow kaana muxiqan ruuxii doodda muranka isaga taga xataa xaqba ha lahaado isagu markaa ha gar lahaadaba ruuxii muranka iska daayay iyo iyo dooda jannada dhexdeeda guri ku yaallaan u damaano qaadayaa buu nebi uri sal lla lay slam maxaa yeelay inta badan haddaad aragto dood iyo muran fara badan inta badan diin la'aan buu ku tusaya waa ka nebigu yidhi sal lla ly slam xadiidka fi saxiixi muslim maa dalla qawmun bacda hudan kaanuu calayhi maa dalla qawmun bacda hudan kaanuu calayhi ilaa uutu ljadal dadku ma lumaan hanuun markay ku sugnaayeen kadib ilaa markay lumaan waxaa loogu beddelaa hanuunkii dood iyagoo hanuunsanaa oo saxsanaa hadday jidka ka leexdaan oo lumaan waxay ku beddeshaan in ay markaasi dood iyo qajajac iyo muran saas daraaddeed markii kitaabka iyo sunnada iyo dariiqii salafka laga leexday waxaa meesha soo gashay cilmulkalaam iyo falsafa markaasaa dood iyo qajajac iyo wakhti lumis iyo wareer ilaa raggii fuxuusha ahaa ee baabka gale ay ku soo wareereen aawe raggii rag ah aawe fakhruraazi iyo shahrastani iyo hazaali iyo fulaan iyo fulaan aawe markay cimrigoodii oo dhan falsafiya cilmulkalaam ku lumiyeen oy soo wareereen aakhirkoodii waxay yidhahdeen diintii habrahaan usoo noqonnay hadda caqiidadii habraha a ah, habarta aan falsafo akhrisanin ee fidrada isaga nool ilaahay baa jiray taaganta soo ma ilaahay baa jiray diinulcajaa'is baan usoo noqonaynaa warkaasaa u dambeeyey sababtu waxa weeyaan jadal mar haddaad gasho meeluu kugula dhammaan doono ma garanaysa ah, waa yaani doon aan naaquudaheeda adugu aadan ahayn oo balaaya wadato ayaad fuushay waay marka doodaa iyo jadalkaasi ma fiicna haddaynan yaani qaybtaasi shareecadu soo reebtay in ahayn ma fiicna saas macnaa saas daraaddeed alkhaliifatu araashid cumar bn cabdilcaziiz wuxuu dhihi jiray man jacala diinahu curdatan liljadal waalkhusuumaat akara tanaqul buu dhihi jiray ruuxii diintiisa yaani ka dhiga yacani curdo uga dhiga dood iyo muran iyo qashajac ka dhiga wuxuu badiyaa gadgadoonka maalinba meel buu tagaa saas maanaa dadka uun shaqada ka dhigta uun dooda iyo muranka waxaa soo baxay hebel baa hebel radiyey uun kutubta lagu doodo basay akhriyaan cajaladaha la haysta basay raadsadaan diin kale ma akhristaan wax kalena ma daneeyaan khusuumaadkaa iyo doodaa unbay un ka helaan say waxaa u daba socdaan maalinba meel buu ka shaha cabbi marka maalin waa khaariji maalin waa murji'i maalin muxuu ahaaye waa muctazili maalin waa sunni maalinba waxa weeye maalinba qoluu la shaahaa akara tanaqul meel kuma sugnaado leanna doodahan waxaa badan shubahaadkooda shubahaadkooda hadday badan yihiinna qalbiga bini aadamku waa jilicsan yahay marka waxaa la rabaa inaad taxadarkaaga qaadataa la doonaya usuushaa waaweyn inaad ku sugnaato muranka iyo qajacdan la iska wa yarawna waxay arkayaan ahlu tarka alkhusuumaati doodaha ka tegitaankooda walmiraa iyo muranka fi lqur'aani qur'aanka dhexdiisa lagu murmo wagayrihi iyo qayrkiiba liqowlihi caza wajalla uu yidhi maa yujaadilu fii aayaati اllahi ila aladiina kafaruu nebiga sal lla alay rag saxaaba wuxuu arkay oo wada hadlaya oo murmaya oo muxuu ahaaye ninba aayad soo dhufsanayo markaasaa nebigu wuxu uhi sal alla lay wasalam sidaa looma soo dejinin sidaa looma soo dejinin yacni waxa weeyaan in laysku qaraa qaraaco qur-aanka looma soo dejin ee ilahay wuxuu usoo dejiyey tabaaraka wa tacaala inaad rumaysaan wixii idinka qarsoomana cilmigiisa ilaahay u daysaan wixii aad fahmi weydaan cilmigiisa ilahay inaad u daysaan ayib yacni wuxuu ka wadaa yujaadilu fiiha maa yujaadilu fii aayati اllahi ila aladiina kafaruu yacni wuxuu ka wadaa yujaadilu maa yujaadilu fiiha kumadooda aayaadka takdiiban beenin bihaa iyada uu beeninayo uguma doodo ruuxu ilaa ila aladiina kafaruu y markaa wallahu aclam wayuhbituuna waxay sugayaan ahlu sunnuhu khilaafata abi bakrin ama khilaafata abi bakrin abu bakar khilaafadiisa madaxnimadiisa bacda rasuuli llahi nebiga gadaashiisa kadib sal lla alay slam biikhtiyaari asaxaabati saxaabada doorashadooda iyaahu isaga ay doorteen uu khaliif ku noqday meeshaa wuxuu ka gudagalay saxaabada laanna wax weeyaan mabaadi'da ama qodobada usuusha ah ee lagu kala tegay waxaa ka mid a almowqif min asaxaaba saxaabada ruuxu mowqifku ka joogo asxaabu rasuuli llahi sal lla alay slam maxaad ka rumaysantah waxay ka mid tahay masaa-ishii ugu horraysay ee firaqu ku kala tageen bay ka mid tahay ahlu sunnaha iyo kooxahani ku qaybsameen isku khilaafeen saas way macanaha marka masaladaasuu bilaabay wuxuuna ka bilaabay masalatu alkhilaafa masalatu saxaaba dib buu ka keenayaa laakiin wuxuu bilaabayaa masalatu alkhilaafa madaxdii muslimiinta ee nebiga ka dambeeyey sal alla lay waslam ee xilka isaga dambeeyey xilkii ay qabteen see buu ku yimid xukumkuusiso muxuu ahaa halkaasuu ka bilaabay abubakar buu marka bilaabay wuxuu yidhi waxay sugayaan ahlu sunnuhu iyo ahluxadiidku abubakar khilaafadiisii madaxnimadii uu muslimiinta nebiga uga dambeeyey sal lla alay slam ayib wax inay ku timid biikhtiyaari saxaaba saxaabadoo isaga doortay biikhtiyaari saxaabati iya saxaabadoo isaga xilkaa u doortay ayib laba mas'alo wey masalada koobaad abuubakar xilkiisii iyo khilaafadiisii inay xaq ahayd ayadaas laba ruux oo muslimiina kuma laba ruux oo muslimiinta ah ahlu sunnaha ah ahlu diinka ah kama doodayaan laakiin waxaa laga hadlayaa khilaafadii abuubakar iyo xilkii uu qabtay nebiga gadaashiisa say ku timid ma nas bay ku timid oo nebigaa sal lla alay waslam intuu noolaa nasan ku sheegay abubakar inuu xilka qabanayo mise waxay ku timid ikhtiyaar oo nas cad lama haynin inuu abubakar nebiga xilka uga dambaynayo wax nasoo cad looma haynin laakiin saxaabadii baa nebiga yaa u doortay markuu nebigu dhintay oo ikhtiyaarkii saxaabadu meesha ku yimid iyo ijmaacooda labadaa kay tahay mise labadaba waa isku jiraan oo ikhtiyaar nasna waa jira nebigu uu caddeeyey ee saxaabaduna doorashadooduna waa jirtay oo labaduba way wada jiraan taa wey midda marka laga hadlayo sidaa saxdaana wax weeye sheikhulislaam ibnu taymiya keyrkiisay leeyihiin sida saxdaa wax weeye abubakar khilaafadiisii imaamu axmed iyo a'immada sunnadu waxay leeyihiin waxay ku guntantay biikhtiyaari asaxaaba wa mubaayacatihim lahu doorashadii saxaabada iyo beecadii iyo ballantii ay la galeen ayay ku timid laakiin haddana meesha waxaan ka madhnayn inuu nebigu sal lla alay wasalam bixiyey intuu noolaa tilmaamo iyo ishaarooyin tilmaamaya inuu abuubakar xilka uga dambayn doono nas ma aha laakiin ishaarooyin baa la hayaa oo maxaa ka mid a ah? waxaa ka mid a ah masalan nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh markuu xanuunsaday oo xanuunkii la soo kici waayey wuxuu yidhi muruu abaa bakrin falyusallii binnaas abuubakar amrac dadka ha tujiye booskii nebigu istaagi jiray abuubakar ha istaago oo dadka salaadda ha ka bixiye amrac qisadii yacani ummahaatulmu'miniin waa tii markaa dhacdayoo caaisha ay u baqday aabbaheed hadduu meesha istaago meeshii muslimiintu ay nebigooda ku arki jireen hadduu meeshii istaago waxoogaa way uga baqday markaasaa waxay tidhi rasuul ilaahayow abubakar waa nin qalbi jilicsan meeshii aada istaagi jirta hadduu istaagana inuuba oohin ishayn waayo dadka salaadda ka saari waayaa laga yaabaa xafse iyo iyada marka baa waxay ku wada hadleen in booska cumar la geliyo a ah, cumar oo xoogaa yacani e, yacani e, yaro adag meeshaasi ha la geeyo nebiga aan saa kula talin warkii bay u geeyeen markaasuu nebigu wuxu yidhi sl ly slm maya muruu abaa bakrin falyusalli biاnnaas aba allahu waalmu'minuuna ilaa abaa bakrin buuri ah, ilaahay waa diiday mu'miniintuna waa diideen abu bakar waxaan ahayn abu amra dadka salaada ha ka saare soo ma maxay ku tusi marka hoggaankii diineed ee masaajidka hadduu nebigu u dhiibay isagoo nool meeshaa waxay tilmaamaysaa hoggaanka adduunyana inuu isagu uga dambayn doono waxaa ka mid ah nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh intuu noolaabaa wuxuu yidhi masaajidka waxaa ku furnaa irido fara badan oo laga soo galo oo xaafadaha ku wareegsanaa markaasuu wuxuu yidhi sudduu kulla khawkatin aw kulla baabin ilaa baaba ababakrin abi bakrin irid kastoo masaajidka soo gasha ha la xidho ilaa iridda abubakar mooye iriddiisii baa furan iridihii kaleo dhan waa la xidhay axaadiis fara badan oo noocaasa ayaa jirta oo tilmaamaysa nebigu salawaatu rabbi wasalamu aleyh waxaa ka mid a markuu dhimanayey yaani ii keena buuhi waraaq aan idiin qore ayadana xadiiskaana waa ku timid ishaaraad baa marka jira ishaaraad nas ku dhow baa yaa jira oo nebigu tilmaamay inuu xilka uga dambayn doono markuu nebigu geeriyooday salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyada oo nebigu weli ayna aasin saxaabadu ilan aaskiisibay markii horeba garan waayeen siday ku aasaan xaggay ku aasaan bay garan waayeen ilaa markii dambe ay xadiid heleen nebi meeshuu ku dhinto ayaa lagu aasaa meesha naftu kaga baxdo baa lagu aasaa sidii bay ku aaseen marka markii intaynan aasin ayaa mas'alada waxaa timid ilan xilkan aaska laftiisu wuxuu u baahan yahay kala dambayn wuxuu u baahan yahay amar wuxuu u baahan yahay cid mus yacni laga dambeeyo laga amar qaato intaynan aasin bay marka saxaabadu isu yimaadeen ree ansaareed baa gooni u shiray waxay ku tala galeen nin iyaga ka mida ah in xilka loo dhiibo nin amiiray soo rashaxeen muhaajiriin baa gooni u shirtay iyaguna rag bay soo rashaxeen markaasaa waxay go'aansadeen muhaajiriin oo cumar iyo abubakar ay hogaaminayaan warnimay oo kale shirkani sax ma ahee aynu isu tagno saqiifatu bani saacida meel la yidhaahdaa laysugu tegey halkaasaa la wada fadhiistay cumar baa abubakar baa istaagay wuxuu damcay inuu cumar rashaxo cumar baa ka boobay hadalkii markaasuu yidhi abubakar cid loo dhiga male ansaare waad og tihiin hadal dheer buu jeediyey markaasuu cumar soo ista abubakar soo istaajiyey beecadiiyo ballantii buu la galay kulli saxaabadii hal nin iyagoon ka hadhin waa la ysku raacay sidaasaa xilka abubakar uu ku yimid waxaa la hayaa ishaaraad hore oo nebigu bixiyey sal alla alay wasalam iyo ijmaacii saxaabadu markay isu yimaadeen iyagoon hal nin khilaafin ay xilkii abubakar u oggolaadeen oy sidaa ugu dhiibeen abubakar marka khilaafadiisu saasay ku timid ikhtiyaaru saxaaba asal ah axaadiistaa nebigii horena way ka dhuxul qaadanayaano dee nin loo dhiga ma leh waxyaalihii cumar uu yidhi waxaa ka mid a ah waa ninkii nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi godka la galay waay miyaad haysaa nin noocaas oo kale a ah? oon abubakar ahayn a ah. oo rabbigii uu ku tilmaamay inuu saaxiibkii yahay a ah. id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macna marka ninkan maqaamaadka uu leeyahay iyo manaaqibtiisa wax u dhigma ma leh nin garab istaagi kara ma leh sidaasaa marka laysula ogolaaday abubakar khilaafadiis saasay ku timi marka way sugayaan buui wayubituuna ahlu sunnuhu iskuma khilaafsana khilaafada abubakr sidiiq waa ijmaac wayuhbituuna way sugayaan khilaafata abi bakrin abubakr khilaafadiisa bacda rasuli lah sl lay slam biikhtiyaari saxaabati saxaabada doorashadooda iyahu isaga ay doorteen bay ku sugayaan saxaabadaa doortay sidaasayna ku guntantay ayib xadiis aad u fara badan baana kusoo aroortay nebigu sal lay sl ka sugay marka waxay leeyihiin khilaafadiisu waxay leeyihiin iyo inay eh, daacadiisu waajib tahay kitaabka iyo sunnada ijmaaca intaba way kutusayaan uma kadibna khilaafatu cumar ama khilaafatu cumar cumar khilaafadiisii bacda abi bakrin ayay sugayaan biistikhlaafi abi bakrin abubakar ka khaliif yeelidiisa iyaahu isaga uu ka khaliif yeelay cumar uu ka khaliif yeelay w iyaduna saasay ku sugnaatay waa cumar baa uga dambeeyey oo isagana waxay ahayd eh, markuu xanuunsaday abubakr sidiiq radia allahu tacala canhu ardaa ayuu wuxuu xilka muslimiinta u magacaabay abu cumar buu u magacaabay magacaabistaa markuu sameeyeyna waxaa ku raacay dhammaan saxaabadii ayadana layslama diidin saas way macanaha iyadana ishaaraad baa jira oo xadiidkii nebigu sal alla alay wasalam waxaan ku riyooday buu yidhi anigoo ceel wadaan ka soo saaraya wadaantii markaan ka soo saaray waxaa iiga dambeeyey buu yidhi abuubakar wadaantii buu soo saaray wa fii nascihi dacfun buu nebi sal lay alay slam soo saaridda uu wadaanta ceelka ka soo saarayay tabardarraa ku jirtay buuhi xoogaa tabardarre baa ku jirta cumar baa kala wareegay buu yidhi markuu cumar la wareegay wadaantii waxay isu beddeshay buu yidhi wadaan aad u weyn oo laba neef haragood oo laysku tolay oo kale ah bay isu beddeshay markaasuu wadaantii intuu qabsaday buu xoog ku soo saaray buu ilaa uu wixii sabada joogay ee ceelka u joogay oo dhan kulli wada dharjiyoo waraabiyey buu waa laga kala fulay xadiidkaa waxaa lagu fasiraa khilaafada iyo xilka siday u kala dambeeyeen nasciga iyo dacfiga ku jirana si saaridda abuubakar waxay yidhaahdaan waa fitankii daakhiliga ahaa iyo riddadii dhacday iyo dhibaatooyinkii xilligii abubakar yimid ee daakhiligaaba lagu fasiraa soo saariddan weyn ee abubakar uu xoog cumar xoog u soo saaray ee dadka u dharjiyeyna waa futuuxaadkii ilaa waqti dheer buu hayay dhowr iyo toban sano xilka hayay baynaa abubakar uu laba sano iyo wax yar hayay soo ma wakhtigaa dheer uu hayay waa wakhtiga marka futuuxaadka faraha badan ay dhaceen oo lala wareegay ciraaq oo dhan la qabsaday faris o dhan furs o dhan lala wareegay muxuu ahaay meesha la yidhaahdo shaamna inteeda badan lala wareegay cumar waqtigiisii futuuxaad badan dheceen marka marka maxay tilmaamaysa xadiisku wuxuu tilmaamayaa in xilka muslimiinta uu abubakar ka dambayn doono nebiga sal lla lay slam abuubakarna uu cumar ka dambayn doono nooc ishaaraha wa laakiin iyaduna waxay ku xasishay biistikhlaafi abi bakrin iyaah wa biijmaaci asaxaaba saas way ku raaceen ijmaacoodaas iyo istikhlaafkaas ayuu ku dhacay isaguna macnaha ayib uma kadibna yuhbituuna waxay sugayaan khilaafata cumara cumar khilaafadiisa bacdi abi bakrin biistikhlaafi abi bakrin abubakr xil u dhiibidiisana uu ku yimid iyaahu isaga uu dhiibay oo muslimiinta xilkooda uu isagu isaga dambaysiiyey taasay iyadana sugayaan ayib uma markaa kadibna khilaafata cumaana ayay sugayaan yuhbituuna waxay sugayaan khilaafata cumaana cumaan khilaafadiisa radia allahu canhu biijtimaaci ahli shuuraa dadkii talada kulmiddoodii ay kulmeen sababteed ku timid wa saa'iri almuslimiina iyo muslimiinta intoodii kale calayhi korkiisa ay ku kulmeen can amri cumara cumar amarkiisa xaggiisana ay kaga kulmeen <coughs> yacni waxa weeyaan ummaddaa isku waafaqday iyadana waxay ahayd cuhmaan ibni cafaan oo khaliifkii saddexaad ah khaliifkii saddexaad ah oo cumar xilka uga dambeeyey waxay ku timid cumar saad garanaysaan waa la dilay abubakar waa iska dhintay wa kaana shahiidan radia allahu canhu cumarse waa la dilay cumar nin eh, addoon ahaa oo muqiiratu bnu shucba uu lahaa ayaa isagoo salaadda ku jiro dadka salaadda tujinaya ayuu mindi geliyey intuu dadka soo dhex jiidhay soo dhex maray isagoo sii jeeda buu caloosha mindi ka geliyey doorri ka geliyey cumar salaaduu ku jiray yacani waxa weeyaan waa waa qayliyey dadkii waa la isku dhex yaacay ninku mindidu mindi laba afla bay ahayd markuu ku hubsaday oo caloosha jeexay buu cararay marka orarkii ordahayay qabashadii la qabanayey ilaa saddex iyo toban nin oo kale saxaabaa ku dhaawacmay oo malaha ay lix kale miyaa dhimatay taqriban mise toddoba meelahaas oo mindidii u dhimatay dhaawacaasi markuu gaadhay cumar oo inta la qaaday meel la geeyey oo jal la siiyey cano la siiyey biyo la siiyey oo meeshii duleeshantay ay ka daateen ayuu cumar markaa yacani wuxuu hubiyey inuu xaqiiqo noqotay inuu socdo markaasuu cumar waxaa lagu yidhi waad xaaladaadu waa culus tahay dardaaran oo muslimiinta xilkoodii nin ku wareeji markaasaa wuxuu yidhi haddaan dardaarmana nin iga khayr badan baa dardaarmay haddaan ka tagana mid iga khayr badan baa saa kaga tegey wuxuu ula jeedaa midka ka tegey nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh haddaan cid u dhiibana mid iga khayr badan baa u dhiibay oo wuxuu ka wadaa saaxiibkii abubakar markaasuu wuxuu u yeedhay lix nin wuxuu yidhi raggii nebi maxamed uu dhintay salawaatu rabbi wasalaamu calayh isaga oo raalli ka ah rag agtiisa qaali ka ah bay ahaayeen raggii nebi maxamed uu raalli ka ahaa lix ka mid ah oo ragga raggu ugu kalsoonaa abuu soo xushay raggaasi marka waxay ahaayeen cuhmaan ibnu cafaan cali bn abi aalib zubayr ibnu cawaam talxata bnu cubaydillaah sacd ibn abi waqaas iyo cabdiraxmaan bin cawf lixdaa nin buu soo soo xushay wuxuu ku daray wiilkiisa cabdillaahi ibnu cumar oo u yidhi isaga tacsi ahaan ha u noqotee talada waxba kuma leh laakiin ha iskala kin joogo waxoogaa tacsi ahaan buu uga dhigay laakiin talada iyo amarka midna waxba kuma laha lixdaa ninbu marka wuxuu yidhi taladii muslimiinta ka tashada ninkaad idinku aragtaanna u dhiiba cumar waa geeriyooday marka markii geeriyooday bay isu yimaadeen lixdoodii waxaa hadlay ninka la yidhahda cabdiraxmaan bini cawf wuxuu yidhi lix baynu nahay lixdeenna ninba nin ha u tanaasulo lixdeenna lix isma garab ordi kartee bal hor tirada aan yarayne lixdeedna ninba nin ha u tanaasul saddexha tanaasusho saddexha soo hadho zubayr baa yidhi aniga waan tanaasulo cali baan u tanaasulay dalxaa yidhi waan tanaasulay oo cuhmaan baan u tanaasulay buuhi sacad ibn abi waqaas baa tanaasulay oo cabdiraxmaan baan u tanaasulay buuhi cabdiraxmaan ibn cawf yaa isku soo hadhay marka cuhmaan iyo cali iyo iyo cabdiraxmaan ibni cawf cabdiraxmaan ibni cawf baa wuxuu yidhi saddexeednaa soo hadhay soo maha yaan jaga rabin oo xil inuu qabto aan rabin saddexdeenna ama labadiinna oo hawsha aan u dhiibnaa oo ninkii noqon lahaa khaliifka soo saara labadii oday waa cuhmaan iyo cali way aamuseen cabdiraxmaan wuxuu yidhi marka aniga ii ogolaada anaa idinkala rajixiye aniga ii ogolaada meesha anaa tanaasulaya ma rabo laakiin ii ogolaada waa yahay baa la yidhi yeel ma i yeelaysaan waxaan soo saara haa cumaan buu gooni ula baxay wuu dhaariyey ballan buu geliyey adag ciddii aan magacaabo inaan ogo inuu oggolaanayo hadduu cali soo saaro haddii nin kale soo saaro inuu raalli ku noqonayo cali bin abi aalib buu gooni ula baxay sidoo kale ballan buu geliyey labadoodii markuu meel ku hubsaday ayaa waxaa la yidhaahdaa wuxuu dhex galay saxaabadii muhaajiriintii ansaartii ilaa guryaha dumarkuu la tashaday baa la yidhahda wuxuu isu garab dhigayaa ma cali mise cumaan cali mise cumaan suu u waday u waday u waday waxaa u soo baxday dadka badankood inay cumaan wataan sidaasuu marka intuu u yeedhay buu cumaan magacaabay marka calina beecadii buu galay sidaasay ku timid marka khilaafadii cumaan ibni cafaan radia allahu tacala canhu ardaa kadibna saxaabada intoodii kale ummadda intoodii kalea ballantii galay oo beecadii galay waa la ysku raacay marka iyadana wax khilaafa kama noolayn sidaasuu marka isaguna muddo dheer xilka ku hayay cuثmaan ibni cafaan radia allahu tacala canhu ardaa ayib khilaafadiisu marka saasay ku timid maxay ku timid biijtimaaci ahli shuuraa dadkii talada loo dhiibay kulmidooda wasaa'iri almuslimiina iyo muslimiinta intoodii kole ayaa waxay ku kulmeen oo ku ijtimaaceen calayhi korkiisa can amri cumara cumar amarkiisa xaggii oo cumar muxuu amarkiisu ahaa cumar ma dhihin isagoo cuثmaan doorta soo ma cuثmaan doorta ma dhihin laakiin wuxuu bixiyey ragga uu ugu talagalay inay magacaabaan raggaan nin ka mida inay madaxa ka dhigaan marka talada iyo qorshaha iyo raggan talada dhiibayay iyo raggan go-aanka gaadhaya cumar baa iska leh amaa soo saaridda cuhmaan cumar ma lahayn raggii waxaa lahaa cabdiraxmaan baa lahaa oo qaabkaa basirada u farsameeyey cabdiraxmaan ibni cawfin isaguna saxaabaduu ka helay saxaabaduu ka helay inay muxuu ahay doonayaan cumaan ibni cafaan radi allahu canhu oo cali ka hormarinaya ayb uma markaa kadibna khilaafatu caliyin khilaafata caliyin bay sugayaan yuhbituuna waxay sugayaan khilaafata caliy bni abi aalibin cali bni abi aalibin khilaafadiisii iyo madaxnimadiisii waxay ku sugayaan bibeycati man baayaca ah, bibeycati man cid baycadiisay ku sugayaan baayaca la mubaayacooday cali oo min albadriyiina raggii beder ka qayb galay ah camaar ibni yaasir wa sahl bni xunayfina iyo waman tabicahumaa iyo intii raacday oo min saa'iri asaxaaba saxaabada intoodii kale ah maca saabiqatihi lala qabo hormaridiisii islaamka uu soo hormaray wa fadlihi iyo fadligiisa lala qabo yacni fadli iyo horumar waa lahaa leanna wuxuu lahaa dadkii ugu horreeyey nebiga rumeeyey sal lla lay slam soo ma dadkii ugu horreeyey buu ahaa yacni eh, waxaa la waxaa la isweydiiyaa abubakar maa ka horreeyey khadiijo maa ka horraysay laakiin waxaa la isla ogol yahay dhallinyaro marka la yidhaahdo cali baa u horreeyey wax nabiga rumeeya salawaatu rabbi waslamu calayh xagga dhallinyarada marka saabiqiyuu lahaa fadlina waa lahaa fadlina waa oo yani mawaaqif iyo manaaqib waxaa jira khaas ku ah oo nebigu sal lla lay slam uu tilmaamay isagoo taale ayaa haddana waxa uu xilkiisu ku yimid iyo khilaafadiisu waxaa la mubaayacooday oo u dhiibay xilka saxaabada weliba kuwoodii ugu fadli badnaa badriyiintii ah, reer beder yaani dagaalkii beder raggii ka qayb galay rag khaasay ahaayeen ilan duulaankii ugu horre dagaalkii ugu horreeya nebigu kalabu ah salawatu rabbi waslamu caleyh rag yarna waa ahaayeen saddex boqol iyo dhowr iyo toban iyagoo ah baa waxay la dagaalameen ciidan kun ah toortoon iska yarta rag marka waxay ahaayeen ilaahay taskiyey bay ahaayeen xadiidkii xaatib bin abi lubtaca qisadiisi baad garanaysaan waa kii yaani nebigu yuhi sal lla alay waslam miyaadan ogeyn cumarow in ilaahay intuu daalacday ree beder uu ku yidhi waxaad doontaan sameeya waan idiin dembi dhaafaya marka beder raggeedii ayaa beecada la galay saxaabadii kalea ku raacay saasuu ku yimi adiga waxay ahayd iyadana cumaan ibnu cafaan radia allahu tacaala canhu ardaah markuu muddo xilka muslimiinta ayaa waxaa samaysmay kacdoon kacdoonkaa waxaa ka dambeeyey niman yahuud ah oo islaamnimada isku dhex qarinaya cabdullahi ibnu saba nin la yidhaha oo isticmaalay xeelad la yidhaahdo aalubeytkii baa la dulmiyey cali bni abi taalib baa xilkan lahaa oo laga qaatay nebiga aalkiisii buu ahaa qaraabadii nebigaa la dulmiyey siyaasad noocaasuu bilaabay meelaha inuu masar iyo dhulkaa iyo baadiyaha wax ka soo abaabulayo tuulooyinka dadka inuu ku qanciyo muxuu ku qancinayaa wuxuu ku qancinayaa cuhmaan meesha khalad buu ku joogaa waxaa kaloo dhacday iyadana dad cusmaan wax ka tirsaday oo uga tirsaday yacni waxa weeye qaabkuu xoolaha u maamulay iyo qaabkuu mas-uuliyaadka u maamulay oo uu ku saxsanaa uu ku saxsanaa ijtihaadaadkiisa ahayd ayaa dadkii looga faa'idaystay waxaa la abuuray marka kacdoon dadka laga hor keenayo cumaan niman marka masar iyo meelaha laga soo abaabulay baa soo kacay magaalada madiine yimaadeen cuhmaan bay la kulmeen khaliifkii muslimiinta waxyaalahay sheeganayeenee tirsanayeen buu kala hadlay wixii buu ka dhaadhiciyey wax wax fahmay bay iska dhigeen way noqdeen dhexda markay si sii socdaan baa haddana inta abaabul kale lagu kiciyey baa waxaa yaa la soo gediyey haddana waa soo noqdeen cumaan oo fadhiya meeshiisii uu ka maamulahay muslimiinta ayay u yimaadeen xisaar bay ku sameeyeen sweerkay ka qabteen way go-doomiyeen kadibna meeshiisay ugu soo galeen xilka ka deg bay dhaheen xilka ka deg isdhiib xilka dhiib bay dhaheen cumaan marka wuxuu haystaa dardaaran nebigu la dardaarmay sal lla lay slam oo uu ku yidhi haddii lagu yidhaahdo cumaanow qamiiskaaga fur ha furin qamiiskaaga siib haddii lagu yidhahdo siibin buu ku yidhi muxuu ka wadaa qamiiska xilka waay ah. cuثmaan radi allahu tacaala canhu ardah waa diiday wixii kale sheeganaysaan sheegta laakiin xilka idinku maydaan dhiibanine ma dhiibayo ku yidhi ayib saxaabadii madiina oo raggii reer badri badriyiintii akhyaartii oo cali uu ka mid yahay ayaa damcay in ay cuثmaan difaacaan oy dagaalamaan cuثmaan wuxuu ku yidhi laba ruux oo muslimiin ah aniga sababtayda dhiiggooda u daadan maaye faraha ka qaada buuri haddaad amar iga yeelaysaan magaalada ha soo dhaafina sababtay laysu dili maayo anigaa lay dilo cumaan radi allahu tacala canhu ardaa si kasta ula hadlay warnimayo miyaan zinaysto ma zinaad ii dilaysaan maya ma islaamkan ka baxay maya maxaad igu dilaysaan oo igu maagantih adugu markii dambe way dileen meeshii bay ku dileen radi allahu tacala canhu arda cusmaan markii la dilay oo nimankaas huwaartii ay dileen ayaa markaa kadib saxaabadii madiine ay isu yimaadeen waa la kulmay cali bn abi aalib baa marka la caleemo saaray oo xilkii loo dhiibay beeca lala galay masladaa way masaladu tilmaamaya marka bayc bibaycati man baayaca min albadriyiin saxaabadii madiine joogo badriyiintii akhyaartii saxaabada ah ayaa markaa baycada la galay oo xilka u dhiibay muslimiintii kalena waa ku raaceen saas way macanaha ayb ahlusunnuhu marka waxay sugayaan uma khilaafati caliy bni abi aalibin bay sugayaan bibaycati man baayaca bay ku sugayaan ciddii la mubaayacootay baycadiis oo min albadiriyiin ah camaar ibnu yaasir wa sahl ibni xunayfin waman tabicahuma iyo ciddii raacday oo min saa'iri asaxaabati saxaabada intoodii kale ah maca saabiqatii laga qabo horrayntiisi islaamka usoo horreeyey wa fadlihi iyo fadligiisi lala qabo dee wuuna mudnaaba ficlan wuu mudnaa oo ninka afraad khaliifka afraad inuu noqdo arrinuu istaahilay ahay uu qalmo iyadana khilaafadiisa laislama diidin ree shaam oo mucaawiya hogaaminayo ilaan xilligii cuhmaan ibnu cafaan ayuu shaam ka talin jiro oo guddoomiye ka ahaa mucaawiye cuhmaan markii la dilay oo xilka uu cali qabtay ree shaam cali mayna ku qabsanin inuu khaliifkii muslimiinta yahay xilkana mayna ku haysanin laakiin waxay ka doodayeen oy lahaayeen caliyow dhiiggii cumaan ilan cuhmaan dhalasho ahaan way isxigeen reer bani umayay wada ahaayeen cuhmaan iyo mucaawiye iyo baa isxiga qoladan reer bani haashim waayo cali bn abi aalib iyo yaani nebiga sal lay sla abtirkiisa waay laakiin iyaguwa reer kale ku yimaadaan marka mucaawiya iyo raggiisu waxay lahaayeen cumaan dhiiggiisii raggii galay oo daadiyey ayaa caliyow ciidankaaga ka mid a ah. ilan hubaartii markii dambe cali markuu xilka qabtay ciidankii bay iska dhex galeen oo dadkii bay ka tirsan yihiin mucaawiye marka waxay ku doodayeen raggan gacan ku dhiiglayaasha ha la soo qabto dhiiggii cuhmaan meel ha la saaro annagu markaa kadib baan beecada gelaynaa kuguma haysanno xilka inaad khaliifkii muslimiinta tahay kuguma haysanno laakiin waxaan ka doodsannahay dadkan soo qabo calina wuxuu lahaa oo doodiisu ay ahayd war arrintu waxay u baahan tahay bal horta dawladdu inay caga dhigato beecada soo gala ha la midoobo dawladdu ha israacdo janis ha wuu hesho dembiilayaasha ay ku baadho ilan yaa gacanku dhiigla ahaa yaa kaalmo gacan ka geystay yaa dilka lahaa waa arrin xaqiijin u baahan soo ma ummad wad dad wada socday ahaayeen marka bal horta beecada soo gala dawladdii ha caga dhigato ha israaco xaqiijinta dhiigga iyo raadintiisa aan dib ka dhiganno iyo maya eh ilaa aada me meel saarto dhiigga cuhmaan iyo ciddii gashay annagu beecada ma gelayno meesha waxoogaa ay mas'aladu iska dabamartay oo laysku seegay halkaas ahay eh. waxaan saa u leeyahay dad badan baa waxay moodayaan markay akhriyaan qisaska arrintaa ku saabsan iyo taariikhdaa markay akhriyaan waxay moodayaan mucaawiya inuu xilka ku haystay cali oo reer shaam aynan ogolaaninba khilaafadii cali saasay u qaadanayaan mase ah reer shaam khilaafada cali way ogolaayeen kamana ayna muransanayn laakiin meesha laysku maandhaafay halkaas ahay eh. kadibna waa middii keentay dagaalkii jamal saxaabo badan ku baabeen dagaalkii sifiin ee ka dambeeyey arrintaasaa keentay oo muxuu ahaayey iyada lafteeda dadkii huwaarta ahaayee balaaye qabayaasha ahaa ee cuhmaan dilay oo ciidanka ku jira ayaa xataa dagaalka dagaalladaasi inay dhacaan sabab u ah heshiis baa la gaadhay waa la isku soo dhowaaday kadibna amin uun habeyn ah ciidamadiioo iska agdhow unbay xabadda bilaabeen xabad ma jirina seef iyo dagaal iyo wixii unbayba waaba kanba ciidanka isku fakay oo ciidanka hadduu isku fakaday yaa wax ka qaban kara ciidan isku fakaday oo baashii bilaabatay oo laysdhex galay war kala joogay miyay soconaysa waa inuu horta meel laysa saaro waayo markaa unbaa lasoo miyirsa marka ilaa halkaas nimankaasaa fidnadaa waday saxaabada ridwaan ullahi calayhim arrintaa iyadae dhex martayna ayadana waa u tegi doonnaaye waa arrin ayadana ijtihaadkeeda leh oo duruufteeda leh oo asbaabteeda leh xukumkeedu wuxuu noqon doono iyo mowqifka laga istaagayana insha allahu tacala waa ka hadli doonaa laakiin muhimmadda aan hadda u keenay waxa weeyaan reer shaam walaa muslimiinta kale toona cali bn abi aalib khilaafada muslimiinta inuu khaliifkii muslimiinta yahay dood kamayna qabin waa la isku waafaqsanaa macana ayib wayaquuluuna waxay leeyihiin ahlu sunnuhu bitafdiili asaxaabati saxaabada fadiilidooda alladiina kuwaasoo radia allahu canhum ilaahay ka raalli noqday liqowlihi oo dhahdiisa darteedu alla yidhi laqad radia allahu cani almu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara markuu saddexdooda khilaafadooda sheegay horta tartiibka khilaafadu inay sidaas tahay waa ijmaacu salaf waay ijmaacu ahli sunna inay sidaa u kala xaq lahaayeen xilka ay isaga dambeeyeen bay isku waafaqsan yihin yani awla annaas bilkhilaafa abubakar buu ahaa bacdahu ninka ugu mudan cumar buu ahaa ninka ugu mudan bacdahu cuhmaan buu ahaa ninka umudan ugu mudan gadaashoodana cali buu ahaa sidaasi tartiibkaas inay xaqi tahay oy sax tahay way isku waafaqsan yihin mas'ale kalaa jirta meeshaas oo ka yara duwan oo ah waxaa jira khilaaf saabiqoo hore oo cinda salaf jiray xagga fadliga marka la yidhaahdo ma cuثmaan baa fadli badan mise cali baa fadli badan taa waa xaggee waa xagga fadliga ama xagga khilaafada inuu cuثmaan ka horreeyo ka mudnaa taa iskumay khilaafsana laakiin khilaaf saabiqaa jira oo bacdu salaf ama bacdu ahli sunna waxay hormarin jireen cali bn abi aalib xagga fadliga jumhuurtoodu laakiin waxay hormariyaan cuثmaan saas maa xagga fadliga xataa cuثmaan baa ku horreeya laakiin khilaaf saabiqa waay khilaafkaasi marka khilaaf horu ah waa inqiraaday markii dambe waxaa la isku waafaqay inuu cuhmaan ka fadli badan yahy ayib wayaquuluuna bitafdiili الصaxaaba aladiina radia allahu canhum yacni inay saxaabada fadilidooda oo ummadda inteeda kale laga fadilo bay isku ahlu sunnuhu leeyihiin oo qabaan ummadda inteeda kale inay ka fadli badan yihiin maxaa yeelay yani saxaabadaa sii kala fadli badan haddana waa kuwa rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala laqad radia allahu ilaahay baa raalli ka noqday cani ilmu'miniina mu'miniinta xaggoodu raalli ka noqday id wakhti buu raalli ka noqday yubaayicuunaka ay kula mubaayacoonayeen oo kula ballamayeen taxta ashajarati geedda hoosteeda ay kugula ballamayeen ragga meeshaasi waa ahlu baycati ridwaan baa la yidhahdaa ahlu baycati ridwaan waana beecadii dhacday sanadkii lixaad heshiiskii xudaybiya sanadkuu dhacay soo sooma heshiiskii xudaybiya sanadkuu dhacay iyay nebiga la galeen waxay ku timidna wuxuu ahaa markii xudaybiye la tegey oo nebigu sal alay xudaybiya waa maka agteeda wa nebiguna uu u socdo sal alay waslam cumro u socdo dagaal uusan u socon meesha markuu tegey quraysh way u diiday odayaashoodii way diideen inuu nebigu sal alay wasalam cumraysto carabi ku sheekaysan maysay dhaheen maxamed intuu yimid oo cumro gutay oo dawaafay buu iska noqday kuuma ogolin bay dhaheen markaasaa waxaa dhex maray in ergooyin laysu diro raggii uu nebigu diray waxaa ka mid ahaa cumar buu damcay inuu diro cumar waxoogaa waa cudur daartay meeshaa waa laygu dhaamaa buu yidhi cumaan baa igu dhaama buu yidhi nebigu cumaan buu diray sal lla alay slam cumaanoo u tag buu yidhi quraysh waxaadna u sheegtaa inaana dagaal u soconin beytkaa ilaahay baan u socdaa inaan dawaafee oon cumraystee ha ii ogolaadaan warkaa iga gaadhsiin cusmaan waa tegey odayaashii reer quraysheed buu maka ugu tegey muhimmaddii buu u sharxay waxaa timid marka war baa yimid oo nebiga soo gaadhay saxaabada la leeyahay cuhmaan waa la dilay cusmaan waa la dilay markay timid ayaa nebigu sal alay slam wuxuu go'aansaday hadday cumaanba dileen ergadii dileen inuu la dagaalamo saxaabadii buu geed hoostii ku kulmiyey markaasuu bilaabay inuu la galo bayco ballan la galo ballantaasi maxay ahayd waa baycatu lmowt inay dhimanayaan ama waa baycatu cadami alfiraar inaysan cararaynin isku meel bay imaanaysa baycadaasaa marka waxaa la yidhaahdaa baycatu ridwaan baa la yidhahda laqad radya allahu can اlmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara geedda hoosteeda markay kugula mubaayacoonayeen oo ballanta kugula gelayeen ilaahay baa raalli ka noqday raggaa way ragga laga hadlay marka ahlu baycati ridwaan bay ahayen waxay ahaayeen kun iyo dhowr boqol oo nin bay ahaayeen kun iyo dhowr boqol oo ruux isiyay ahaayeen oo nebiga la socda salawatu rabbi waslamu caleyh ayib baycadaa marka cumaan waa ka maqnaa oo dee ninkay sababtiisaba beecadu ku timid bay soo ma beecaduba sababtii bay ku timid haddana maca dalika nebigu sal alla alay slam markay saxaabadii beecadii galeen labadiisa gacmood intuu isa saaray ayuu wuxuu idhi haadihi licumaana taasi waa beecadii cumaan buu nebigu sal la lay slam saas maana cumaan qisadiisu marka arrintaas sidaasay ahayd qoladaasi waa qolada la yidhahdo ahlu baycati ridwaano ilaahay baa ka raalli noqday wax alla wixii meeshaa beeca ku galee nebiga maalinkaa la socday dad ilahay raalli ka yabay ahaa marka dadka intooda kale waa ka fadli badan yahi soo ma raggii dib ka soo islaamay dib ka yimaad waa ka fadli badan yahi ayib wayaquuluuna waxay leeyihin ahlu bitafdiili saxaabati saxaabada fadiilidooda aladiina kuwaasoo radia allahu alla u raalli ka noqday canhum xaggooda liqowlihi tacaala laqad radia allahu cani lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara iyo wa ilaahay odhaahdiisa darteed uu yidhi waasaabiquuna kuwii horreeyey waalsaabiquuna kuwii hormaray alwaluuna ee cid walba ka soo horreeyey oo min almuhaajiriina ah walansaari ah iyo waladiina kuwa itabacuuhum raacay biixsaanin wanaag ku raacay radia allahu ilaahay baa raalli ka noqday canhum xaggooda saddex baa laga dhigay ayib saabiqiinta alawaliinta waa dadkii u soo horreeyey islaamka qaata waay oo ah muhaajiriin waa ree maka iyo dadka la midka iyo ansaar waa ree madiina waxaa saddexeeya waaladiina tabacuuhum biixsaan iyo dadka qoladaa hore wanaag ku raacay muuminiintu waa intaa ilaahay baa raalli ka noqday saddexdaaba ayib wuxuu sheekhu raba marka inuu ku yidhaahdo waman ahbata allah marka muhaajiriin iyo ansaar waa la gartay waaladiina itabacuuhum biixsaan yoy waa wax alla wixii mu'miniin ah ee muhaajiriinta iyo ansaarta jidkoodii mara oo gadaal ka yimaado ilaa qiyaamadu intay ka imaanayso waaladiina itabacuuhum biixsaan bay gelayaan meeshaa maxaa baxaya marka ninkii aan dariiqii muhaajiriinta iyo ansaarta marin midkaasi ma tirsana soo ma muminiinta laguma tirin dadka ilaahay u raalli ka noqda mu'miniinta waa un saddexda muhaajiri ansaari iyo labadaa jidkoodii ruux wanaag ku maray waladiina itabacuuhum biixsaan waan qolada la yidhaahdo waaltaabiciina lahum biixsaanin xadiiska nebigana waa ku sugan sal lla alay slam sunnaday ku sugan asal ahaan ayib maxaa yeelay alimaamu axmed wuxuu soo saaray can mujaashic bni mascuud wuxuu ka soo saaray inuu nebiga u yimi sal lla alay slam wiil buu nebiga u keenay mujaashic baa wiil u dhalay nebiga u keenay si uu ugula mubaayacoodo cala alhijra inuu hijroodo inuu ballan kula galo markaasuu nebigu wuxu uhi sal lla alay slam laa hijra ma jirto bal yubaayicu cala alislaam islaamnimo ayuu ballan ku geliyo beecada ku gelaya maxaa yeele fainahu laa hijrata bacda alfatxi maka markii la furtay kadib hijra ma jirto wayakunu min altaabiciina biixsaan a wuxuu noqonayaa dadka wanaagga ku raacay dariiqii muhaajiriinta iyo ansaarta soo ma ayib sheekh albani caleyh raxmat ullah fi silsila saxiixa xadiidka waa ku sugayaa wuxuuna leeyahay xadiidku asal wuxuu kutusayaa altaabiciina lahum biixsaanin inay asal leedahay qur-aankuna de waaba kaa sheegay maana wladiina itabacuuhum biixsaan sheekhu wuxu uhi marka waman ahbata allahu ruuxii alla uu sugo ridaahu raalli ahaanshihiisa canhu isagoo raalli ka yahay lam yakun ahaan maayo minhu xaggiisa bacda dalika markaa kadib maa yuujibu wax waajibiya sakhat allahi ilaahay cadhadiisa wax waajibiya xaggiisa ka ahaan maayo macnaha wuxuu ka wadaa haddii ilaahay markaa raalli noqdo macnaheedu waxa weeyaan kaasoo fuli maayo kaa imaan maayo wax dambe oo ilaahay cadhadiisa waajibiya macnaheeduna maaha inaad macsuum tahay khaladaad waa kaa dhacayaan laakiin khaladaadkaa dambee kaa dhacaya ma waajibinayaan inu ilahay kuu cadhoodo ama waa kaa saamaxayaa ama xasanaad kale iyo waxaad leedahay wanaag kaleo ilahay ku dhaafayo si kale unbaa u imaan mooyaane laakiin cadho rabbi wax waajibinaya kaa imaan maayo marba hadduu ilahay raalli kaa noqo ayib walam yuujab lama waajibinin daalika arrinkaa oo ilaahay ridihiisa litaabiciina taabiciinta looma waajibinin ilaa bisharti alixsaani ah, wanaajin raacidda ay wanaajiyaan shardigaasaa iyaga ridlaha loogu sugay faman kaana ruuxii ahaaday min altaabiciina min bacdihim saxaabada gadaashooda lam ya'ti midaan la imaanin bilixsaani wanaagga aan la imaanin falaa madkhala gelitaan uma sugnaanin lahu isaga fii dalika ridaha uu galo ah, bimacnaa yani waxa weeyaan ilaahay saxaabada inuu raalli ka noqday buu sheegay saxaabadii nebiga sal ly slm oo iyaga shardi laguma xidhin soo ma muhaajiriin ansaar laakiin dadka kale ee iyaga aan ahayn maxaa lagu xidhay waaladiina ittabacuuhum biixsaan soo ma shardigaas alitibaac biixsaan raacid si wanaagsan ay ku raacaan shardigaa haddii laga helo ilaahay iyagana raalli uu ka yahay laakiin haddii shardigaa la waayo laa madkhala lahum fii dalika ridaha ilahay madhal male marka meelay ka galaan male soo ma marka dadka ilahay raalli waa saddexda muhaajiriin ansaar iyo dad wanaag jidkoodii ku raacay qoladaa dambe marka si aad u gasho waa inaad shardigii hesho muxuu yahay shardigu alitibaac biixsaan alitibaac biixsaan dariiqoodii inaad marto si wanaagsanna ku marto masaladaa marka wuxuu sugayaa oo hadda ka yani tilmaamaya saxaabada nebiga sal lla alay waslam kii khaldamay iyo kii eh, muxuu ahaayey aan khaldamin iyo kii fadligiisu yahay iyo kii kaleba mar hadduu saxaabi yahay mar hadduu saxaabi yahay ilahay rabaa raalli ka ah ardadii nebi maxamed salawaatu rabbi waslaamu caleyh waxyaalihii ay galeen ama dembi khaasa ha noqdo ama mid caama ha noqdo khaladaadka ay galeenna waxaa garab yaalla wanaaggii ay qabteen baa boqol goor ka badan waxaan wax loo dhigaba la helayn inay nebi maxamed ardo u noqdeen manqabo la mida maba jirtaba sidaas daraaddeed baddaa weyn ee aada u ballaadhan ee xasanaadka ee wanaagga ay leeyihiin baa sayi-aadkii khaladaadka ka dhacayaay ay ku dhex lumayaan saas way macanaa sidaasaana ilaahay ridihiisii baaqi ugu ahaanaya in badanoo ayaga ka midana khaladaadka ay galeen ijtihaadi bay ahayd kaba soo qaad maalan hadda dagaalkii dhex maray oo kale oo dhiig badan ku daatay oo saxaabo badan lagu laayay ijtihaadi buu ahaa nin walba wanaag doon buu ahaa khayr doon buu ahaa islaamka yacani waxa weeye eh, muxuu ahaaye eh, siday la noqotay siday la noqotay sidaasoo kale markay noqoto intuu ruuxu isagoo ehel u ah ijtihaado ijtihaadku la khaldamo dembi ma leh wixii ka khaldamayn ilahay waa u dhaafayaa ijtihaadkiisiina ajir buu ka siinaya hadduu intuu ijtihaado uu saxmana laba ajir buu leeyahy ida ijtahada alxaakimu faأkhطأa falahu أjrun wain اجtahada faaصaaba falahu أjran saas maanaa midna ajru اlijtihaad buu leeyahay midna kalena wuxuu leeyahay ajru اlijtihaadi ajru اlisaaba labadaa ajir buu qaadanaya marka asxaabu rasul lah sl l sl wixii dhex maray saasuu ah sidaasaana lagaga gaabsanaya waa kii xadiiska nebiga xasanka ahaa ida dukira asxaabii fa amsikuu wa waida dukira alqadaru fa amsikuu qadarka markii la sheego afgaabsada a soo reebta saxaabadayda marka la sheegana gaabsada oo soo reebta saas maanaa macnaheed waxa weeyaan labada qolo ee yaani ee dagaalamayay sax cali bn abi taalib dadka qolada la socotaa gar lahayd ficlan oo taa axaadiistaa tilmaamaysa bisa camaar miyuu xadiiska wayxa camaar wayxa camaar taqtuluhu alfi'atu albaaqiya soo ma iyo xadiiskii kale xadiis baa tilmaamaysa inuu cali gar lahaa haddana maca dalika dagaalkaasi dagaal nebigu amray ma ahayn bal fitnu ah labada kooxood ee dagaalamaysa iyadoo midi ay gar leedahay buu haddana xarbu fitna noqon karaa marka ma saxsanayn haddana maca dalika labadoodu iskumayna sinayne cali baa gar lahaa ree shaam waa laga gar lahaa ficlan laakiin ha laga gar lahaadee ma dembiilayaal bay ahaayeen may ee mujtahidiin bay ahaayeen ijtihaadkooday ajir ku leeyihin waase laga saxsanaa intaasi nusuustaa ku tusaysa waana sax intaa wixii ka sii siyaasan in la galo oo saxaabada qaar la xukumo oo qaar la lacnado oo qaar la habaaro oo qaar la gaalaysiiyo oo lagu fogaado waxyaalihii dhex maray taa iyada ah waa midda ay ahlu sunnuhu ka digeen usuusha ahlusunna waxaa ka mid ah alimsaak cama shajara bayna asaxaaba in laga gaabsado wixii saxaabada dhex maray sax dagaalka nebigu ma amrin sharciguna ma amrin saas daraaddeed buu nebigu sal lla alay wasaslam joojinta dagaalka iyo dhammayntiisa heshiis lagu dhammeeyo ayuu nebigu aada u soo dhaweeyey salawatu rabbi waslamu caleyh ina bnii hada sayid wiilkaygani waa sayid xasan buu ka hadlay xasan ibnu caliy bin abi aalib wiilkaygani waa sayid wasayuslixu allahu bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin ilaahay wuxuu ku heshiisiin doonaa sababtiisa laba kooxood oo muslimiinoo aada u waaweyn oo dagaalamaya u fiirsa marka maxaa lagu ammaanay inuu dagaalkii dhex yaallay muslimiinta sabab u noqday soo afjariddiisa hadduu yahay dagaalku dagaal ammaanan wadiddiisuna ay fiican tahay dhammayntiisa laguma ammaanan ninkii dhammeeyey soo saas ma marka dagaalku ma ammaanayn ma ammaanayn geliddiisuna ma ammaanayn dhammayntiisa iyo soo afjariddiisuna ammaan iyo wanaag bay ahayd haddana maca daalika raggii uu dhex maray dhammaantood mujtahidiin bay ahaayeen haba kala xaqa ha u kala awlaysnaadeen macnaha sidaasay masaladu marka tahay maa shajara bayna asaxaaba halkaasaa lagaga gaabsanaya ayib oo yani e, e, ammaanta cali xasan uu nebigu ammaanay sal lay aslam yani iyaduna waxay ahayd taqriiban de waa markii cali e, uu dhintay oo cali la dilay ilan ali khawaarijtaa dishay cali khawaarijtaa dishay oo intay gaalaysiiyeen bay dileen way xukumeen markii heshiis ku dhex maray ree shaam iyo cali oo dagaalkii in la dhammeeyo rag la saaro arrinta laga wada hadlo sidaa markii lagu heshiiyey xabaddiina la joojiyey dagaalkii la joojiyey ayay niman khawaarij ahoo mar dambe bixi doonaa cali bni abi taalibna markii horeba dagaalka ku riixay dagaalka ku riixay markii dambe ee uu joojinahayeyna ha la joojiyo oo dagaalkan joojiyo dhiigga muslimiinta ayaan la daadinin ayagaa lahaa go-aanka war naga jooji dagaalka naga jooji markuu dagaalkii joojiyey ayay intay goonihiisu baxeen baa waxay yidhahdeen xakamta arijaala fii kitaab illahi bay dheheen kitaabkii ilaahay baad rag ra'yigii ka hormarisay bay dheheen saas daraaddeed caliyow gaal baata horsey wax u wadaan maya dagaalkii meeshii ka bilow wad nimankaas meel saar haddii kale soo maa meeshii kitaabka ilaahay aada yacani la dagaalan lagu yidhi nimankan oo wad baad rag u saartay soo ma markaasaad rag ra'yigoodii kitaabka ilahay ka hormarisay waad gaaloobi bay dheheen u kaadiya saas mee maya maya maya kaafir baa tahay dheh marka dambe way tashadeen waxay dhaheen aan dillo cali aan ka takhallusno kow ninka labaadna waa camr bnu ab muxuu ahaa lihi jiray camr ibnu cas isagana aan dillo mucaawiyana aan dillo saddexdao muslimiinta aan uga raaxayno adugu cali bay ku tagtay camarna waa badbaaday mucaawiyana wuu dhaawacmay laakiin cali waa dhintay radia allahu tacala canhu arda nimankaasaa dilay marka khawaarijtaasaa dishay cali markay dileen kadib xilkii wuxuu ku wareegay oo booskii cali galay wiilkiisii xasan isagaa xilkii loo dhiibtay xasan markii xilkii loo dhiibtay wuxuu bilaabay wada hadal inuu la galo mucaawiyat bin abi sufyaan kadibna waxay ku heshiiyeen inuu xasan tanaasulo oo mucaawiye hawsha uga tanaasulo cali sidii buu sameeyey isagoo aada loo eedahayo oo dadkii ciidamadiisii ku kacsan yihiin oo saaxiibadii ay dhaleecaynayaan oo ay leeyihiin waad fulayowday a fulay baa tahay maad wax iska celis maxaanoo ciidanaad wadataa maxaad isu dhiibtay ayaa wuxuu yidhi inaan fulayoobaa ii dhaamo inaan naar ilaahay galo cilkii buu dhiibay waa isaga tegay sidaasay muslimiintu mar labaad midnimadoodu ku soo noqotay waana sanadka la yidhaahdo caamuljamaaca la yidhaahdaa caamuljamaaca xilkii mucaawiya marka la wareegay halkaasaa waxaa ku dhammaatay marka khulafada uu nebigu tilmaamay sal lla alay slam alkhilaafatu bacdii alaaثuuna sana khilaafadii halkaasay ku egtay mucaawiye wuxuu ahaa boqorkii ugu horreeyey ee boqorrada muslimiinta ila waxaa kala jira boqor iyo khaliif baa kale jira alkhilaafa calaa minhaaji nubuwa halkaasay ku dhammaatay qaybteedii hore mucaawiya wixii ka bilowda khulafaa lmuslimiin waxa weeyaan lmuslimiin baa bilaabanaya cahdulmuluuk waay markaa cahdulmuluugaasaa soconaya waxaa imaanaya kadibna istibdaadkan iyo dictatoriyadan hadda jirtay iyo wakhti soo bilaabtay iyadana oo nebigu sheegay sal ly slm oo muslimiinta iyaduna muddo haysan doonto ayadaasina way dhammaan doontaa waxaa ku xigi doonta oo dambaysoo soo socota alkhilaafa calaa minhaaji nnubuwa khilaafo dariiqii nebiga ku socota oo tii nebigu oga ah ayaa mar labaad muslimiinta dib ugu soo noqon doonta waa tan hadda aan rajaynayno insha allahu tacaala oo ay gogol xaadhka u tahay baraaruga muslimiinta iyo soo noqodkooda diinta ay u soo noqdeen hordhac waay laakiin way soo socotaa insha allahu tacala waa sugaynaa marka sidaasay hawshu ahayd oo ay u socotay ahaanna doontaa in sha allahu tacala jazakum allah khair asalamu calaykum waraxmat ullah